bada daflihi babun hada kan baabu ducaai ducaayan baabi lilmayiti miidna lon ducaayaw bacda dafnihi dafnilmayit maid marki la doogo bacdi shalan ducaayaw yan baabay walqucuudi baablqucuudi fadheedaw yan baabay cinda qabrihi gabrilmayiti miidka gabri shagdis la fadheedaw yan baabay saacatan zamanan zaman la fadheedaw liducaai lahu lilmayiti miidki lanka ducaayo walistikfaari bab listikfaari dhaafatin dalbawya baabey oo midki dhaafatin dalaba walgiraati akriyo quraan akriya midki abdisaka quraan akriya baab ducaai hada kan baab ducaai ducaayan baabey lilmayiti midkina lan ducaayo bacda dafni dafn lmayiti midki marki laduugo bacdisha lan ducaayo walgucuudi baab lgucuudi fadheedoyan baabey cinda gabri gabri lmayiti mid gabri shagis la fadheedaw saacatan zamanan zaman la fadheedaw liducaai liajli ducaai duaa daraadiya lanfadheedaw lahu lilmayiti mayidkina lan ducaaya walistigfaari ba walistigfaari dhaafatin dalabawyan baabey oo dhaafatin la dalabaayo oo miiti dhaafatin ilahu dambishay dhaafdheeraw walgiraati ba walgiraati akrisan yan baabey cinda gabrihi gabri lmayit mid gabrisha la akriya qur-aanki la akriya mid gabrisha la akriya qala lmualifu raximahullah can ibni cumara can ibni camrin can abi camrin waqiila abu cabdullaahi waqiila abu dulayla magashi cثman bin cثman bin cafan radia alahu taala canhu qala cثman may kagolay kana nabiy nabog may aday sala الlahu alayhi wasalam ida faraga huwa rasuulka adi farug nagdo min dafni mayiti mi dugow shay ku farug nagdo waqafa nabiy nabo korsurmaayo alayhi cala lmayiti midki korshay korsurmaayo waqala nabiyo nabo may kagolay istakfiru dhaafasin dalaba liakikum walaalkin dhaafasin dalaba wasaluu suaala lah lilaki akasu suaala astakfita ay an yuthabit allahu tacaala ilahay ini sugo cinda suaali lmalakayni wa rawaamu abu daud abu daud aw adeskana wariyey can abi camrin wakiil abu cabdllahi wakiil abu layla cudmaan bin afan radi allahu tacaala canhu qaala cudmaan may kagolay kaana nabiyo nabag may aday sala allahu alayhi wasalam ida faraga huwa nabag hadi kufaaru nagdo min dafni lmayiti miidugoshe kufaaru nagdo wakafa nabiy nabag surumaayo alayhi cala lqabri qabro korshay miidkasudugi gabrishe korshe surumaayo وaqاl النaبy وayقul نaبy nameray sala الlahu عlyه وasaلam اsتakfirو dhaafatin dalba liakikum walalkin dhaafatin dalba wasalوu suaala lah lilahi akilahantikan suaala atafita sugo n suaala ini ilahay galbi shay yani hadal shay hadal shay ilaahay sugo oo imtixaanka kaguulaysi ey an yuhbit allahu ilaahay sugohu miidka cinda suaali malakeyni malakenka suaali ogdiyo marki malakenka walwarsadaayan ini ilaahay yani gool algowl saabit ka suga allahuma habithu bilgowli saabitin dhaha ilaahu yani waa kay gool kusugon kusug dhaha mana wasaluu suaala lah lilmayitin suaala atabita sugow un suaalaw oo ilaahay ini sugo o goolka ka kasug taasan warsada may weli fa fainahu ina almayita mis alana bidontan ewa yusalu fa fainahu ina almayita alaana hadiya yusalu huwa misada lisuaalahay rawa abu daawud abu daawud a adiskana weriyey wa can camr bni lcaas radi allahu tacaala canhu qaala camar may ka goolay ida dafantumuni hadii onew idugdaan ida dafantum hadi dugdano nian idugdaan faaqimu nigaada hawla gabri gabri gabriga nigaada gadra maagi gadarshay nigaada tunxaru jazurun halgeele yani ladondhawo wayukasamu laxmuha hilibsha lageebi hataa astanisa ila ana weelsas ana weelsado bikum sin weelsad waaclam anang ogaado maada walaage uraajicu ana nagaayo bihimaaga rasula rabi rabiga rasulisan naga anang ogaado sawa muslim muslim iya xadiiska wuri wakad sabak alxadiis dhagi biduli ma duli duli lxadiis xadiiska dhirisheena lalaga yani camar bin alcaas radia lahu taala anhu gaala camar may ka gola idaa dafantum hadi dugdagniani dugda faakimu nigaada hawla gabri gabrigay gaarishay nigaada gadra maahi gadarshay nigaada tunxaru ladhon bawa jazulug neef geela ladhon dhow gadar neefko geelka goor yaw baalay rooga marki dugdan bacdisasari kacdigaasasa daddaar maahi wayugasama gadra maahi yani kadra ma yuqasamu lagiibiyo lamuha lamu ljazuri neeftaas geel hilibshay lagiibi gader neef lagooriyo hilibshay lakugiibiya lakuishaldhika kabriga egdeeda nigaada kabriga elkis nigaada hataa asanisasianan weelsadoo bikum isin sin weelsas wa aclama hataa aclama na sin ogaado maada walaagi uraajicna nagaayo bi bimamaaga rusula rabi rabiga rusulis anag nao sin ogaado sawaama yuri wabeso muslimun imaamu muslim yo wuri wakadi sabakal abeso dhagay biduli ima caduli dulil xadis hadiska lirujelilagaw qala shaaficiyu raximah llah imaam shaafic raximah llahu may ka goolay wayustaxabu may lusunaayey an yugraha in ilaakriya lusunaaye cindahu shayun min alqur'aani wa wayustaxabu may lusunaayey an yugraha in ilaakriya lusunaaye cindahu cinda almayiti miit agdiis shayun shay laakri shaygo min alqur'aani qur'aan kumid e wain khatamu dadka qur'aanka akriyaan hadii khatamaano qur'aanka alqur'aan qur'aanka dhan dhamaayaan cindahu cinda alqabri gabriga agdiis qur'aanka dhan ka dhamaayangna kana alkatmu katmawkaas may haaday xasanan ki wanaagsan i haade waay oo balis quraan ka akriyo marada lagadhamaayon kifaylala haade waay ba yani dere quraanka sawaabshe dere lanka miidka eh baabu sadakati hada baabu sadakati sadagian baabay can ilmayiti miide shay lakusadagayo waducaai lahu lilmayit miidun do-aaya baabu sadakati sadagian baabay can ilmayiti miidki shay wa lakusadageya waducaai baabu ducaai ducaayan baabay lahu lilmayit miidka lahaantislanto ayaw qaal lahu tacaala ilahay may kagoolay waladina kuwi jaa-u kooyan min bacdihim ahi kuwan bacdisho kooyan yaquluna ma iraan rabana ya rabana rabanaw ikfir dhaaf lana uninin dhaaf yaraan wali ikhwanina walaalnyogaananan dhaaf aladina ikhwaantaasoo sabagu dhageenuna unoo dhageen bilimaani iman noona dhageen yani qaala lahu tacaala ilahay may kagolay waladina kuwi jaa-u kooyen min bacdihim bacd lawalina hani hor bacdisho kooyan yaquluna ma iraana rabanaa ya rabanaa rabano ikfir dhaaf lanaa una nin dhaaf walkasay ununha unoo noolna nin dhaaf wali ikhwaanina nahani dhimiden uyon baabu sadakat yani lmayit waducaai lahu lilmayid lan dhimidi lundoayatiyo adiyadis aayada dalis ahaan dhaafa walaanyogaananan dhaaf aladina ikhwaantaas oo sabagunaan oo dhageen bilimaani noola dhageen xadiis ya iman noola dhageen ilah un dhaaf salali radi allahu tacaala canha aisa may lafuriye ana rajula rajulka gaala rajul maera linabiy sala lahu alayhi wasalam nabag lahantis may ngara ina ummi aadaye uktutilat nafsuha ina ummi aadaye uktutilat maatat fajartan kediya kadhimatiy uktutilat yani wa kay masalan dhimatay nafsuha nafteediya lasiibi uktutilat nafsuha naftiye lasiibay ey maatat fajartan kediya kadhimatiy ina ummi aadaye uktutilat lasiibi nafsuha nafteediya kasikadee lakasiibi naftiya sikadee lakasiibi yani wa uraaha waadunha waadunu may maleeyeyha umi aaday may maleeyey low takalamad hiya umaday hadalo fadi tasadagad latasadagad ini sadagay fadi ang maleeya fahal laha ajrun fahal ajrun ajar miya laha liumi aaday in sugnaaday anta intasadagto adana sadagayo anha can umi aada hayshe kusadagay qaala nabiyuna omay kagoolay nacam ha an dhiibadu korta lari aada walan sadagay sida kort omay liha saxaabi caiisha radi allahu taala canha ana rajula rajulka gaala rajul linabiy nabo mayngaray sala allahu alayhi wasalam ina umii aadaye uftutilat yani ilahi la oofsaday nafsuha nafteeda lasiibi uftutilat yani nafsuha ukidat nafsuha naftiya la lakaadi naftiya sikadee langaadi a yani ey maatad geeriyoti fajatan sikade yomaqan dirdaarane an hala usadagay walban erne dhimati wa waadunu ma ing malayay hana yani umi aaday ma ing low takallamad i hadal faday hadalan suurta ufadi tasadagad ini sadagay fadiyan maleeye oo iyo hadal insuurta ufadi iya yogdimatima ini sadagay fadiyan maleeye fahal laha liumi aaday mi an sugnaadi ajrun ajra aaday an sugnaaday in tasadagto hadii ana sadageeyo canha can umi aadahaysi hadi an kusadageeyo ajra ku heley qaala nabiy naumay kagolay nacam ha ajra ku helaaso muttafaqun aleyh adisna muttafaq kolkan sadagadi mikini dira daliilshalea waan abi hurayrata radi allahu taala canhu ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may kagolay ida maata alinsaanu insaan hadi geeriyoodo inqadaa camalu camal linsaani insaankaas camal shay gohe ilaa min halaatin sid walhadan gohanma sadagatin gohanma sadagadaas oo jaariyatin dareeraas faw cilmin cilman gohanma cilmigaas oo yuntafac bi bilcilmi cilmiga sugadik intifaac o waladin maahin waladkaas oo saalixin yadcu duaayaw lahu lilmayiti miitun duaayaw maahin ida maata ibn hay ana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam qaala rasuulka may ka golay ida maata insaanu insaan hadi geeriyoodo inkadac may gohay cmalhu cmal linsaani insaanka camalsha iya goha ila min halaatin sidon gohaanama sidogof camalshon gohaanama sadagatin sadaga n gohaanama sadagadaasoo jaariyatin dareeras sadaga jaariya manaa misaajida dhisti yani walakadarsati waa dhistiba ajarkin dareeraw manaa ti masaajidkaas teeginyi ajarki kin dareeraadoo dhimati ajarki kin dareerawa heelkoogoday yani wagaftay sadagayta biyoshe wagafti kin dareerel ajarki inti halkaas waraabaw geedku abuurtimiraysa laamahay e hoos leergaraykin dareerele durigoo dhistay yani wagafki saasay ajarshaykin dareere mana aw cilmin cilmi maahin cilmigaas oo yuntafacu bihi bilcilmi cilmiga laka intifaacaw cilmi dad bartay cilmigi sugahay lankas bartiyaas lankala sii barahay lankala sii barahay mise kitaaba sanifta kitaabka sugahay la akrisadaha ilaa antiib yani saas oo kale ajarka kin dareereley aw waladin walad maahin waladkaasoo saalixin soogom yadcuu huwa waladka yani du'ayayo lahu lilmayitin du'ayo mis onogo salaasalaax dhalay onogya marba tukatoob marba su tukatoob ilahay kintuga ilah aw kay dhaaf welad kay dhaafa ley mana taasnian sadidas wala hadli camalshon goaan unta kan camalsho rasuulka sala allahu alay salam goyr lanko dhimi rawaa ma yuri xadiska abu da abu muslim ahay muslimun rawaa ma yuri xadiska muslimun imaamu muslim ya wuri baabu tanaa naasi dadka amaanowkooda cala almayiti miid korshay amaanayaan yan baabay baabu tanaa naas dadka amaanawkoodi ambaabay cala lmayiti mid amaanayaan midmidi amaanayaan waan anasin radia allahu tacaala canhu gaala anas may kagoolay maruu hadhamaren bijanaazatin janaazi hadhamaren wa faatnaw amaanen calayha cala ljanaaza janaazadii korsheeg ka sheegan khayran a ka sheegen faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may kagoolay wajabad waajibti uma maruu maren biukra bijanaazatin ukhra janaaza kaliya hadhamaren faatnaw sheegan calayha cala ljanazati sheegow leetan sharan shara ka sheegen faqala nabiyuna may kagoolay sala allahu alayhi wasalam wajabat waajibti waay faqala cumar bn lkhadaab radi allahu taala canhu mer ma wajabat ma macnaa wajabat waajibti macnaheed meed qala nabiyuna may kagoolay hada kan yani asnaytum ama sheegden aleyhi ala hada kan korshiye khayran khayrka sheegden fawajabat ljanatu janiya lahu lihada kan waajibti wahada kan usun asnaytum sheegden aleyhi ala hada sharanka sheegden fawajabat inaaru naara lahu lihada kan waajibtay antum isin shuhadaa llahi ilahay markhaatiyaalsha yatin fi lardi arad kasugnaadi mutafaqun caleyh waan anasin radi allahu tacaala canhu qaala anasnay kagolay maruu asxaabta meelod yahalamareen bijanaazatin rasul korshay halamarin dadka janaazalwedo rasul korshay lahalmarin faasnaw dadki meelod ogen amaanena caleyha cala ljanaazati janaazadii korshe waa khayran khayrka amaanen alla janaazadan janaazo fayle haytay lang ahlu salaaxa hayaren lanka faqaala nabiyu naumay kagolay sala allahu alayhi wasalam wajabat waajibti uma maruha lamarayna hadana biukra bijanaazatin ukra janaazo kaliya halamarayna faatano o sheegen calayha cala ljanaazati janaazadi korshe ka sheegen sharan sharya ka sheegen wa ama may sharba ka sheegen faqaala nabiyu sharbadan ta janaazada ta janaazon ahaytahimafaylahaynere faqaala nabiyu na may kagolay sala allahu alayhi wasalam wajabad waajibti faqaala cumar bn lkhadaab cumar bin khadaab radi allahu tacaala canhu may kagolay ma wajabad ma macnaa wajabad waajibti macneed med qaala nabiyu na may kagolay hada rajulkan horeti hor oo khayrka sheegaten adnaytum amaanten alayhi ala hada kan korshay ka amaanten hayran khayrya ka amaanten fawajabat iljanatu jini waajibtay lah lihada kan ajinan waajibti wahada kan adnaytum amaanten alayhi ala hada kan korshay ka sheegdena amaan ma e sharangaga sheegden wa fawajabat inaaru suna naara lahu lihada kan man waajibti may weli antum isin shuhada llahi ilahay markaati alse yatan yo abdin fi larli arada fise kasugnaadeen suwadadaasoo arada kasugnaadeen etin wa markaasi etin lankisin amaantaana amaansanyi lankisin humaanka sheegdan yani saas wa mutafakun aleyhi kolku mis amaanow taasu faydadaasa li hoob amaan lang alu salaaxa wartis kheyra la rajeeye hoob lankan hibilo abehay bulshada kubahay kan kubahay a yani walku neefsaday kan dhibjaymakoo ilaahay boona mooti usun yani waa kay lanhun waa khatar mutafakun aleyh waan abi laswad abi laswad mayl guriye gaala abulaswad ina kagooli gadintu gali almadinata madiniya gali fajalastu fadheedi ilaa cumar bn الخadaab radia lahu taala canhu cumar bin khadaab an fadheedi famarat janaazat janaaziya martey bihim bicumar iwa man macahu meeliroma janaazaha marti fa utniya wal sheegay aleyhi alaa saaxibiha saaxibiljanaazati janaazada saaxibshe korshewa kayran kayraki sheegi faqaala cumar cumar may kagoolay wajawad waajibti uma mura walahalamari biukra bijanaazatin ukra janaaza kaliya lahalamari fa utniya wal sheegay alaa saaxibiha saaib janaazati janaazada saaisha korshe a khayran laka sheegi faqaala cumar cumar may kagolay wajawad waajibtis uma mura walhalamari bithaalisati biljanaazati thalisa alhalamari fautniya calaa saaxibiha saaib ljanaazati janaazada saaisha korshe a sharan shar laka sheegi faqaala cumar cumar may kagolay wajawad waajibtis qaala abulaswadi abulaswad may kagolay fakultan mare wama wajabad wama macnaa wajabad waajibti macnaheed ma ya amiir almuminiin qaala nabiy nao may golay kultan mare kama qaala nabiyu nabasi kukori oo kale kukori ayuma muslimin muslim kasto shahida lah lilmuslimi muslimka markaata kacano arbacatun afaran markaata nagadan bikayrin adakala allahu ala geliyey o muslimkaas aljanata geliye fagulnaa unumernay wathalaathatun sidin qala nabiyuna umay golay wathalaathatun sidin hata fagulnaa unumernay yani wasnaani lama gof adin markaata nagadan bikayrinka markaata nagadaan qala mari wasnaani lama dong hata uma lam nasal naxnu namasu anahu anabiy anilwaxig halinko adi markaata nagad onom warsan o rawa lbuaariy buaariy adidkana weri waan abi lswad radi alahu taala anhu gal abi aswad may kagolay gadintu gal almadinata gali fajalastu fadheedi ilaa cumar ibn alkhadaab radi alahu taala anhu cumar an fadheedi a famarat may hamartay bihim bi cumar waman macahu cumar idaski meelilroogi gobodiyo may hamartay janaazatun hamarti fausni awalaamani calaa saaxibiha saaxib ljanazati janaazadiyade saaxibkeed korshe laka amaanay khayran khayra laka amaanay faqaala cumar cumar may ka goolay wajabad waajibti waajibti laybasleri mana uma mura walaalmaray biukraa bijanaazati ukra janaazo oo kale iyo laalmaray fa usniya calaa saaxibiya saaxib ljanaazati janaazada saaxibkeed korshe laka sheegi khayran khayra laka sheegi faqaala cumaru cumar may kago khayra lakamaaldan cumar mayra wajabad waajibti uma mura walaalmaray bihalisati biljanaazati halisati janaazada daada laalmaray fa usniya awal sheegay sheegow san kolku amaangmeye calaa saaxibiha yani baablmushaakala lati hor i utniya i utniya walsna kaayalema dandim amaangma ee sharlay fa utniya wal sheegay calaa saaxibiha saaxib ljanaazati janaazadiyeede saaxibka korshee sharan sharla ka sheegi wa faqaala cumar cumar may kagolay wajabad waajibti marki kolkas wal meelbah maroog wajabad laylayi qaala abulaswad mere fakultu lahu licumar mengaray wama wajabat wajabat man wama macnaa wajabat wajabat macnaheed mayt ya amiir almuminiin muminiinta miskiisiyo qaala may kagolay gulson may kagolay kama qaala nabiyu qaala cumaru cumar may kagoolay guutan mera kamaasiri oo kale kagooli gaala nabiy nabasi kagooli kagooliy sala allahu alayhi wasalam oo rasuulka meray ayuma muslimin muslim kastoo shahida markaati kacaano o arbacatun afar law lilmuslim muslimka suga afar gofka markaati kacan bikayrin ad dakala allahu ilahay geliye oo muslimkaaso aljanata jini geliye fagulnaa una meernay wa talaathatun sadexding markaati kacan yeernay qaala nabiy naumay kagoolay wa talaathatun hata sidgof oo lanka jinan markaati nadan ilahay jina geliye fagulnaa unmerna watnaani laman lama hadii yashadaani markhaatinaadaan sade qaala nabiy mare watnaani hataawo markhaatinaadaan saase uma lam nasal naxnu nmusualno anabiy ani waaidi halinkum warsun algof sade merna rawaama yuri yani wakisasu rawaama yuri xadiska albuaari a wuri waan anasin radi allahu taala anhu qaala anas may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulki may ka goolay ma min muslimin muslimun muslim lang e muslim majarwa muslimkaasoo yamuutu geeriyoodaya halaatatu sedi lahu lilmuslimiin geeriyoodan majar lam yablugu ndirani alxinsa tabargal ndiran ilaa adkala allahu ilahay geliye muslimkaas janata geliye bifadli raxmati bisababi fadli raxmati raxmat illahi alla naxariisis fadligeed iyaahom talaasada naxariisa fadligoodi mutafaqun caleyh qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshinay gore ma min muslimin lang muslime majar muslimkaasoo yamuutu geeriyoodayan lahu lilmuslimi muslimkaas lahaantis halaatatun sadogofan geeriyoodayan falaasadaasoo lam yablugu yablugo nderani alxinta tawargal nderan yani sad onog wa ma min muslimin majar yamuutu geeriyooda law lilmuslimin geeriyoodayan halaatatun sad onog sad onog ngeeriyoodayan majar lam yablugo talaasad onog nderni alxinta tawargal nderan lam yablugu yablugo nderan alxilma tabargal deern oo fa yugtabu caleyhi laasaamu dembi lang oo sad onog oo dembi abtugo ndeernay oo tumishanti ongoniye andimidaayan majar wa ilaa hadi jaraw adkala lahu ilahay geliye muslimkaasa geliye bifadli raxmati bisababi fadli raxmatihi raxmat illahi tacaala ilahay naxariisis falageed iyaahum salaasada naxariisa falageed iyo ilahay jinaka geliye wa mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq wa baabu fadli man fadlisheeyeen fadlishayen baabay maata lahu liman awlaadun sigaara un geeriyoodin baabu fadli man fadlisheeyeen fadlishayen baabay maata lahu liman manka geeriyoodin awlaadun awlaadan geeriyoodin awlaadaasoo sikaarun yar yar awlaad yar yar lankin dhimadeen falag lay yen baabay an abi hurayrata waan abi hurayrata radi allahu taala canhu qaala abu hurayra may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsi may golay laa yamuutu liaadin laa yamuutu liaxadin axad man geeriyoodan axadkaasoo min almuslimiina muslimiinta kumide halaatatun sido man geeriyoodan oo min alwaladi awlaad eh lang muslimiinta kumide sidonagon dhimadayan majar laa tamusu naaru naarmataabadaasaho yani wa kay masalan wahay laa tamus naaru naar mutaabadaasu axadkaasoy mutaabadaasu ila taxilat alkasami dhaarti furowshe maa in mutafaqun caleyh wa taxilat lkasami dhaarta furowshe may wa qawl llahi tacaala ilahay goolshay wain minkum ma minkum isin misin kumidaan ilaa waariduhaa naarta ki or oraw etin ilaah alwalwurudu wurudkana maylilijeede huwa alcuburu gudubow cala siraadi siraadka korshay lagudub wahuwa siraadka jisron boonto mansuuban la oogay calaa dahri jahanama jahanamo irdiya laga oogi ah caafaana allahu minha min jahanam jahanamadaasa noo badbaadiya baabu fadli mango' fadli shay an abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala abi hurayra may kagolay gaale rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasuulki may golay laa yamuutu mangeeriyoodan liaxadin ahad mangeeriyoodan ahadkaasoo min almuslimiina muslimiinta kumida mangeeriyoodan halaathatun sedo mangeeriyoodan oo ah min alwaladi owlaad eh sedonog langadhimidaayan muslime majar oo laa tamusu mutaabadaas reetadin geeriyoodan laa tamusu mutaabadaas oo hu axadkaas oy muslimka e anaaru naar mutaabadaas ilaa taxila kalkasami dhaarti furowshe maahin alla subxaana watacaala dhaarday yani may ka dhaarday wain minkum ilaa waaridoar isin of kumida mijar ilaa naarto naarta oroorele kolka oroorkasoy oo gudubowka bese maahina oo lankiye lankasar galilayna taabadaaso lanka kalena taabadaana ma la yani waa kay mataabadaaso lilay lankaas oo naarta korshe waa maybwa maay orooro kalalajeed may lalajeede naarta korshee waa maanaas rasuulka ning aday sala allahu alayhi wasalam kalaali birgodyaali ya siraadka siraadka korshe ya birgodyaali yaalan naartana hoostanga yaal naarti korshe adoon marna kolkun jinadi maseedaas ureed kolkun yani waa kay masalan marawkaas oo naarta korshe la maraw oo lanki onayaw lanka sar galina cadaabka kahoobadaayo ka dhiyaw lanki kalen walban taabadaane suguduba jidkaas isku maraw eh yani tan yeedee dadko dho maraayan usun saasay mare ma naarta taabadaas ureed mutafakun aleyh siraadkaasay marew mana wataxilat lkasami yafasri wataxilat lkasami dhaarto furawshe dhaarto furawshe maybua gawluhu gawlullahi taala ilahay goolshe waay wain minkum ilahay kagori wain minkum ma minkum isinmasinkumidhan ilaa waariduki ororow haa naartasa ororew lang isinsinkumida majar ilaa naarta ororelew walwurudu macnaahu alcuburu huwa alcuburu gudubowa cala siraadi siraadka korshay la gudubo wahuwa siraadkana jisron boonto jisrigaasoo mansuubon la oogay calaa dahri jahanama jahanama erasialakoogi calaa jahanama dahri daaile calaa dahri calaana may tusiyaasa korenga tusiyaasa dahrin korenle sayd calaa jahanama jahanama korshe lakoogi waay boonto meel lakoogi boontadaas hadda kulong marayan usul meel marema maraw kaas maahay naarta taabadaaso caafana allahu ala noo caafiya minha min annaari naartaso ila noo badbaadiya noo caafiya duaaw sheekh duaisataas can abi saciidin alkudri radi allahu tacaala canhu qaala abu saciid may ka golay jaadi imraado koyta ila rasuuli lahi nseti sala allahu alayhi wasalam faqaalat imraadi meerte ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisiyo daaba rijaalu rijaaliye bixadidika xadiidka la tabeen daaba rijaalu rijaaliye latabeena bixadidika xadiidkaa lataben fajcal weel lana ununa min nafsika naftaha shay yoma maalinto nin weel yoomkaas oo naatikoyan oo kaadkinkooyan fi fi lyawmi maalinta unon cilmina baraas tucalimu antaad baraas naon min maagi shewal noo baraas calamaka lahu ilahi ka bari qala nabiyuna umay kagola isamicna kuluma yawma kada wakada maalin hebel hebel k kulma fajtamacna kulumen wa faata nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabag yanseeday huna yani wa kaymanseeday bilaantiyanseedi facalama nabiyu nabu baray huna bilaantiya tacliimi min maagi min badi maagi bacdiya tacliimi calama allahu ilaahay baray hu nabiya naba baray uma qaala nabiyu naw may kagoray ma minkuna isin masin kumidaan min imraatin imraatun ilamay masin kumid ahna tukadimu salaasatan sidi hormarisyaas min alwaladi awlaade ilaa kanuu salaasadaas aadayan laa lilimraati bilamaytaas aadi oy an anhaadayan xijaaban anhaadayan mina naari naartay sharku xijaaba iyo sababsho ilaahay naarta kukubadbaadiya aadi faqaalad imraatun bilamayto meertay wasnayni lama qof lama onogno qaalana faqaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam er wasnayni lama dhongata lama dhongata naarta la kukubadbaadiyo muttafaqun caleyh waan abi saciidin alkudri radi allahu tacaala canhu qala abu sacid nay kagolay jaad imraatun bilaameyto iya koyta ilaa rasuulilahi ankoyki sala allahu alayhi wasalam faqaalat imraadi meerta ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisi o dahaba rijaalu rijaalitabeen bixadiidika xadiidka iya lataben markas cilmo kasta bilaamigilkalen sheegas un kolku cilmigaan gaaban yiw fajcal weel lana ununu nin weel min nafsika nafta heshe nin weel yawman nin weel yawmkaasoo naati nacnuna kooyana ka adkin kolan fi fi lyawm maalinto adkin kooyana nin weelu yoonkaas oo tucalimu antaas tacliima sonaanana baraas mima min bacdi maadi bacdunoo baraas callama laahu ilaahay ka baray kaada ka bari mana wal ilahay ka bari walnoo baraas maalintaas qaala nabiyuna umay ka gooley ijtamicna ohan kulma bilaanteetin kulma maalinto yawma kada wakada maalin hebel hebel kulma maalintaasa walsin sheegaysan wacdiyay maalinta kuusuma aysin faijtamacna bilaanti kulma ena meelooska aruuriyan bilaanjileediyaley faata النabiy nabagan seedi sala الlahu عalيه وasalam huna bilantian seedi facalamahu rasuulka bari huna bilanti tacliimi mima min bacdi maagi bacdiya tacliimi calama allahu calama barayhu annabiya nabag allahu taala ilahay bari war ilahay bari wal kumida iya tusiyan sheegi uma gaala nabiy naumay ka gooley ma min kuna isin masin kumidan min imraatin imraatun bilaamay masin kumidan imraadaasoo tugadimu hormariisiyaaso talaatatan sedi min alwaladi awlaade hormariisiyaas masin kumidan ilaa kanuu haadeen talaatadaas lahaa lilimraati imraadiya xijaaban xijaaban nagdahay min naari naar lakuga ijaaba a ma min kuna isin min imraatin imraatun imraa masin kumidaana tugadimu marisiyaas talaatan min alwaladi awlaade ilaa kaanuu lahaa xijaaratan wa ilaa kaanuu haadeen talaatadaas lahaa lilmar'ati imraadaas awlaadada liyan haadeen xijaaban an haadeen min annaari naarlakuga ijaaba awlaadi o sagiirnimo sabab sababshoya ilaahay awlaadiya ilahay naaristay aadi aadan aawayo jinika jiran aadan aawa aaweraan ilah aadan waaka iya fadaan bes yowela naaristay walan biye aadiyo hadi yani waab hadi kalmaabataabadaasnaad ilaa kanuu ahaadayan talaatadi laa lilumi aadiyan nagdaayan xijaaban ang nagdaayan xijaab min annaari naarta ku xijaabayan wa naarta xijaab sabab unku nagdaayan nagdaayan faqaalat imraatun imraado meertey siduwa wal sheegay wasnatayni laman jabarti lama bila lama unug oo unsagiirana sadeew faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkme wafanayniata lama naftiyo xijaab legnaglaha mutafaqun caleyh baab lbukaai hada kan baab lbukaai oytungiye embaabay walkawfi baab lkawfi oftiya embaabay cinda almururi maraw kabdis loobsadaw bikuburi haalimiina haalimiinta gabyaalsho markila maraw loobsadaada uoyaw wamasaaricihim bimasaaricihim masaarici haalimiina haalimiinta makaani dhigidkooda markila maraw waidhaari liftigaari faqiirnimo muujiyawshe ila llahi tacaala ilahi lambahanyi watacdiiri in isku digo min alaflati ilman inda an dalika lmadkur ilman in isku diga baab lbukaay hada kan baablbukaay oytonyen baabay walkawfi baablkawfi obsiyan baabay cinda almururi maraw agdeed la obsadaayo la ooyaw bikuburi haalimiina haalimiinta gabriyaalsano la maraw wa masaaricihim masaarici haalimiina haalimiinta makaana ligidkood makaana dhismadiona la maraw meeliga haalimiinta lakahilaagay lakahilaagi haalimiinta gabriyaalsho marki la maraw obso la muujiyaayo la ooyaw yan baabay waidhaar iftigaari baaha la muujiyaw baabu idhaar iftigaari baaha muujiyawkeedian baaba ilalahi taala ilahi lanbaahanyi wtacdiri baabu tacdiri yani ilisdigow yan baabay min algaflati hilmaan iliskudig can dalika almadkuuri madkuurkaas kaasa hilmaanshil iliskudig yan baabay wa oo kan usuge an dalika almadkuuri doorkaas iyo obsadaas a hilmaama liskudig yan baabay cinda an dalika almadkuur saas wa watacdiri baabu tacdiri ilisdigow min algaflati hilmaan iliskudig an dalika almadkuuri madkuurkas kaasa hilmaanshasdig yanbaabe an ibni cumar radi allahu taala canhuma ana rasuula lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka meera li asxaabi asxaabi rasuuli rasuulka saasismayn are yani lama wasalu marki deereno alxijra xijru thamud diyaaru thamud way keer thamud daariyaalsha meelilkeelagay marki meelo deeri ye yani wal waktigi tabuka rasuulka baay wa ye nabag meeray laa tadkulo on galen ulaaik ala haulaai kuwan inin galen kuya almucadabina la cadaabi ila an takunuu hatan bakina ku oya hatan maayin fain lam takunuu hadisnhana bakina ku oya nhana falaa tadkulu ngalin calayhim cala haulaai ku ang galin laa yusxibu ay saaxibne isin laa yusiibu aysan asiibne isin ma walaagi asaaba wamaag asiibay hun haulaai ku ang asiibay isan asiibne mutafaqun caleyh wacan ibni cumar radi allahu tacaala canhum ana rasuula lahi sala allahu alay wasalam qaala rasulka may kagolay liasxaabi asxaabi rasuli rasulka saabtismengare yani lama wasalu marki deereen alxijra xijr thamud diyaaru thamud reer thamud daariyaalsho maa bacda madinat lcala asharu amkaniha madainu salax madainu salax yalankasay madainu salax salax madin madin madain madainti salax nabiylahi salax madinti wa qoomki nabiylahi salax beeniyaaye meelilkelaadi daartiyoa tabuuka marki injeediya meeli mali lama wasalu asaabta marki deereno alxijra xijra thamud yani waa kay marki deereen diyaara thamud tanili diyaara thamud yani waa kay lama wasaluu marki deren alxijra xijrigi marki deren e diyaara samud reer samud daariyaalso marki deren melilkelagay ye qaala nabiy naumay kagolay lesaabay mengara laa tadkuluon galeen calaa haulaai kuwan inin galeen almucadabiin o qoomki oo dhulka yani lahelaagay oo dhulka kajaranga rasuulka ley han korsho inin galen meelin tuuludun xaafidan marten oo martanba hooyi laysala laa tadkulu calaa haulaai kuwan inin galen almucadabiin alacdamay gaburtiyo lakaadaabay dhulka hooskisa kaadaabay ani dhukalilgoyo ilaa an takunu ising hatang mahayn baakina ku ooyo ising ma oob ising ooyasang marawer adi kalang martag fain lam takunu hadi isin haan baakina ku ooyo haan falaa tadkulu ingalen calayhim cala haulaai kuan korsho in ingalen laa yusiibu ay asiibne kum isin sang asiibne ma walaagi asaaba huwa maag asiibay hum eh, yo asiibay sang asiibne wal yo asiibay sang asiibne mutafakun caleyhi adiskan walyo asiibay oo cadaabki e isinka dhiine kalkun saasan bahanyimeelonayo sad laka cadaabi hoob la meer oo daarulfisk oo kale daar o daarfiski walamatlkasubyaw lamara ku alkamoodey waan yani argaga ilahay ya lamuujiya ilahay arglan argagahe lantalaroe ilahay lantalaroelilay hasa yani waliyo asiibay cadaab cadaabeysan asiibn galenalilihoodan wayaan mutafakun aleyh wafi riwaayatin qaala nabiyu naw marki maray yahay qaala nabiyu naw meray lama mara wa fi riwaayatin qaala bna cumar reb qaala bna cumar ibna cumar may ka golay lama mara rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasuulki marki maray bilxijri xijru thamud reer thamud yani gawladi o daartiyo marki mari bilxijri daartiyo le diyaaru thamud tamoday kafasraay marki meeri mariya gaala nabiy noomar laa tadkulo galen masaakin aladina haani guryaalsho ngalen dalamuu dulmiyeeno anfusahum naftoo dulmiya may weli an tusiiba makaafata an an yusiiba asiibo koobsashadeed kum isinsin asiiba ma walaabi asaaba yo asiibahim yo asiibi ilaa an takunu isingatin baakina duoya waisin maahin uma ganaca rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay daboolay e algaa caleyhi lganaacawa daboolay ra sawraasa nabiya daboolay wa asraaca nabiy nabog dadejiye sayra socodka dadejiye hataa ajaaza huwa nabog ilaa ku gudubo alwaadi waadig ilaa kutilaabsad wa fi riwaayatin qaala nabiy wa fi riwaayatin qaala bna cumar lama mara rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul markii maray yani wa kay bilxijri xijru tamud reer tamud daartiyo daaru tamud markii maray iya gaala mara laa tadkulu ngaleen masaakin aladina hani wadiyaalshon galen hani guriyaalsho masaakin aladina hani guriyaalshon galen dalamuu dulmiyaano anfusal nafto dulmiyan reer samudananije daartiyo yo dulmiyan guriyaalsho oo merilkelaagi ew guriyaalkisho baabeen dhah marten may weli an yusiiba makaafata an yusiiba in asiibo koobsashadeed kumisin ma walaag isin asiib asaaba huwa maag asiibahim yo asiibi ilaa an takunuu isin atin baakina ku oyating ma oob isin ooyasan maraasan maahin isin ooyasan o milo maraasan maahin uma ganaca rasuul llahi dabooli sala allahu alayhi wasalam talaruc ya muujiha ahi rasa raasa nabiy nabo madashi daboolay wa asraca anabiyu gabalkiya marahay wa asraca anabiyu nabo dadeji asaatisna saasa marisunsiya welahay wa asraca anabiyu nabo dadeji asayla socodkiya dadeji meeri oo daarti dadkilkilaga iya rawarka moodi xataa ajaaza nabiyu nabag ilaa kugudob alwaadiya waadiyi tamud reer tamud waadigiiso lakilaagay ilaa kutilaabsada rasuulka roora kamoodiyo uma ganaca rasuul llahi sala allahu alay slam dabooli rasa madi iyo daboolye alka aleyh cala nabiy kridi alka daboola kridi karsi madiga daboolig waasra madaga hoos kriya daboolig waasra nabiy na dadejiyey asayra socodka dadejiye hataa ajaza huwa rasulka ilaaka gudubo alwaadiya waadigi kutilaabsado waadigi oyalakilagay kumood taasa lambaahanyi meelbalakilaaga tilarag kahorra kumoodo waana yani obsala muujiyo lambaahanyi kitaabu aadaabi safari